bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه عlى mحamedi وعlى آli mحamed <clears throat> rb اshرح lii sdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlي in sha allahu tacaala marley xalay qolkaynu ku dhiganano dee buuq badan ma ahayn caaw kule xadiis baa laynaga garab akriyaya xadiiska rasuulka salى الlahu عalيh wasalam marley anun baa ku dhawaaqi doona waana iska baxrurijis waa iska basiibe <clears throat> wuxuu yidhi sheekhu <clears throat> naadimku qaala naadimu raximah اllah faاlsmu ma ydkulh min wailaa aw kana majruuran bxataa wacalaa mihaaluhu zaydun wakhayl waغanam wda waanta wladii wman wakam wاlficlu ma ydkulu qad wasiinu عalayhi mihlu bana aw yabiinu aw laxiqathu taau man yuxadiثu ka qowlihim fi laysa lastu anfuhu ow kaana amran daa ishtiqaaqi naxwu qul wamidluhu dkhul waanbasid washrab wakul walxarfu maa laysat lahu callaama faqis calaa qowli takun callaama mihaaluhu xataa walaa wahumma wahal wabal walow walam walamaa waxaa bilow noo ahaa kitaabkii mulxatu licraab markaa sheekhu raxima tacaala xalay wuxuu noo soo tilmaamay kalaamka qaybaha uu leeyahay markaa sheekha yaa saa'idii buyna yidhi markaa su-aashu laba mid bay noqotaa inay tahay xaaliya mid xaalka laga fahmayo iyo inay tahay maqaaliya labadaa mid weeye labadaba waa muxtamil in sheekha la weydiiyo layidhi noo nadmi kitaabka iyo in maaha in xaalkii dadka uu ka fahmay kadibna dee intii bayn almaqrib walcishaa udhexaysay uu ku tiriyey markaa su-aashaasi laba mid bay noqon kartaa ima an takuna xaaliya wa ima an takuna maqaaliya labadaba ka filo marka su-aashii koobaad uu ka jawaabay oo ahaa yaa saa'ili can alkalaami almuntadim xaddantii uu ka jawaabay sheekhiyo wuxuu yidhi xaddu lkalaami maa afaada almustamic naxu sacaa zaydun wa camrun mutabic su-aashii labaadna waa noocan bay sooma noocina uu ka jawaabo wuxuu yidhi wa nawcuhu aladii calayhi yubnaa ismun wa ficlun uma xarfu macna kadibna anwaacdaasi ayuu sii sharaxaya kadibna anwaacdu wuxuu usii qaybsamasna de isaga ayaa sheegsheegi doona insha allah halkaa ah, walismu darbani fadarbu nakira walaakharu lmacrifatu lmujhtahira halkaasu kasii warrami doona wuxuu yidhi sheekhu baab lismi haadaakani baabulismi ismiga baabkiisii weeyi baabulismi icraab ahaan haddii laago ilaa toddoba wej baa bannaan qowlka fudude xalay aynu tilmaanay wuxuu ahaa inaynu nidhaahno waa khabarun limubtada'in maxduufin taqdiiruhu haadaa baabu lismi haadaakani baabulismi ismiga baabkiisii weeyi kolley kutubtii horena waan ku baraarujine wayatacallaqu bihi khamsatu mabaaxitha ismiga waxaa ku tacalluqa shan mabxad baa ku tacalluqa alwalu fi macnaah wthaani fi ishtiqaaqi wthalith fi aqsaamih waraabic fi calaamaatih walkhaamis fi xukmih shantaa mabxad baa ku tacalluqaya shantaa mabxad ayaa ku tacalluqaya alawal waa fi macnaah macnahana waxaa loo jeedaa laba mid baa ka soo bixiyo min xayu luga wa min xayu alisilaax xagga luqa ahaan ismi maxaa la dhaahdaa xagga istilaax ahaan iyo afgarad ahaan nuxaadu maxay ismi u yaqaanaan istilaaxa fahma istilaaxa waxaa la dhahdaa itifaaqu طaa'ifatin makhsuusatin calaa amrin makhsuusin baa koox yar oo gaarihi inay isku waafaqdo arrin gaar ah marka istilaaxan hadda aynu wadano waa istilaaxa naxwiyiinta weeyaan soo ma waa istilaaxi naxwiyiinta kii fuqahada maaha marka luqa ahaan ismiga waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa musamaahu ciddii lagu magacaabay waxa tus cidda waxa tusiya ayaa la idhahdaa xagga luqada ismi kaasaa la odhanaya sida zayd oo kale dee iminka zayd musamihii lagu magacaabay daatadii lahaa ayaa u tusinaya magacaasi waa xaggii luqada xagga istilaaxa miyaa xagga istilaaxa waxaa la dhahdaa kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin biaxadi اlazminati اhalaaa kelimatun waa weedh kelima haddii aynu nidhi maxaa soo gudagelaya ismi iyo ficil iyo xaraf dee saddexduba waa kelimatun soo ma dallat calaa macnan fii nafsiha nafteeday macno kaa tusinaysaa maxaa ku baxay xarafkii baa ku baxay maxaana soo gudagalay ficilkii weli wuu la socdaa walam takhtanin biaxadi اlazminati alaaثa saddexdii xilli ama saddexdii waqti mid ka midana lama aanu xidhiidhsan halkaana maxaa ku baxay ficilkii baa ku baxay markaa istilaax ahaana ismi taasaa la dhahda hadii lagu weydiiyo ila intaaso dhan baad naxwo kusoo dhex jirte ka labaad muxuu ahaa ishtiqaaqa soo maa laba qowl baa ku jira mushtaqun min asumuwi kitaabkuna uu idin qoraya waxaa laga soo dhambashay min asumuwi waana cinda albasriyiin waana alculuw waa saraynta wey samayasmu baa laga keenay bay leeyihin cinda albasriyiin min asumuwi baa laga keenay ama cinda alkuufiyiin min asimati baa laga keenay asima wahiya alcalaama waana calaamada waayo wuxuu calaamo u yahay musamaha lagu magacaabay ee loo bixiyey ayuu calaamo u yahay oyna tusinaya de sooma marka ishtiqaaqiisa cinda albasriyiin mushtaqun min asumuwi wa cinda alkuufiyiin mushtaqun min asima kaasina waayo waa ishtiqaaqii u lahaa ismigu maxaynu haynaa labaynu haynaa soo ma ka saddexaad waa aqsaamuhu qaybaha uu leeyahay qaybihiisu aad bay u fara badan yihin waxaa loo qaybiyaa mudharun wa mudmarun wa mubhamun kutubti horena waan ku sheegnay mudhar tacriifkiisa xitaa waan sheegnay ajrumigii waan ku sheegnay maxaa la odhan jiray maa dalla calaa musamaahu bilaa qaydin baa la dhahda waa waxa musamii lagu magacaabay bilaa qaydka ugu tusiya hadda markaan aan zayd leeyahay zayd ma qariini iga bahan yahay inaan raaciyo maya ma baahna de waa mudharkaas mudmarkana waxaa la dhahdaa maa dalla calaa musamaahu biqaydi takalumi aw ilkhitaabi ya aw ilghayba sida ana iyo anta iyo huwa maxaa la odhanayaa de waa mudmar wey mubhamkiina waa maxay labaa soo gudageli jireen ismu ishaarihi iyo ismigii mawsuul maa dalla calaa musamaahu biqayd lishaarati ilayhi aw isilati baa la dhadaa waa tacaariifta ismiga qaybihiisu ay yeesheen saddex baynu haynaa soo kii afraad waa maxay waa calaamadihiisa calaamadihiisu aad iyo aad bay u fara badan aad iyo aad ayaa u fara badan culimada qaarkood waxay gaadhsiiyaan ilaa soddon kitaabka la idhaahdo tashwiiq lkhullaanka ee ajrumiyada sharaxay ilaa soddon buu gaadhsiinaya wali waa laska soo qaataa kutubta laska akrista faa'iida ku jirta culimada qaarkoodna waxayba gaadhsiiyaan ilaa konton qaarkood waxay leeyihin xadba male waa la wadayaa markaa calaamadaha ismigu aad bay u fara badan yihiin sheekhuna inoomu sheegin tacriifkiisii iyo aqsaamtiisii inta hadda inoomu sheegine calaamadunbuu ku gaabsado waynu arki doonaa insha allah maxaa u dambeeya xukunkiisii soo maa xukunkiisu waa alicraab haddii lagu weydiiyo ismiga ismiga xukunkiisu waa maxay ismigu waa mucrab wamaa jaaa minhu mabniyan fahuwa huwa calaa khilaafi اlasli waxa yimaada isaga oo mabni ah oo ismiga ka mid ah asalkiisi isagoo khilaafay buu yimiday yus'alu can sababihi qaacidadaasaa taalla sababta uga leexday asalkiisina waa la is wamaa jaaa calaa aslihi laa yus'alu can sababi bay dhahdaa shaygu hadduu asalkiisi ku yimaado sababtiisa lagu weydiin maayo waxaa lagu yaqaanaa inaad gaari wadan jirtay gaarigii baad ku timid maxaad gaariga ugu timidda lagu odhan maayo soo ma wamaa jaaa calaa aslihi laa yus'alu can sababihi wamaa jaaa calaa khilaafi aslihi yus'alu can sababihi waxa asalkiisii si aan ahayn ku yimaadana sababta uugu yimiday baa las weydiinaya masle faanay markaa ismiga shantaa mabxad baa culmay ku tacalluqa waanaad iska xifdidaan wuxuu yidhi sheekhu falismu ma yadkhuluhu min wailaa aw kana majruura bxataa wacalaa mihaaluhu zaydu wakhaylu wahanam wadaa waanta wladii waman wakam intaasuu kugu duudubayba wuxuu yidhi falismu ismigii maa shay weey maagaasoo yadkhulu u geli hu ey calayhi maaga dushiisa min mini ay geli wa ilaa ilaa ay geli aw ama maa shay weeyi maaga oo kaana ahaaday ay huwa maagu majruuran mid la jaray ahaaday bixataa xataa mid lagu jaray wa calaa wa bicalaa calaa mid lagu jaray ahaaday mihaaluhu ay mihaalu lismi ismiga tusaalihiisu zaydun zayd weeyi wa khaylun farda weeyi wa hanamun ari weeyi wadaakaa weeyi wa anta adiga weeyi waladii kii weeyi wa man weeyi wa kam weeyi ismi intaasuu kugu tusaaleeyo dee shantii mabxadka ku tacalluqiya inu qaadana sooma shantii mabxad keliya wuxuu ka sheegay sheekhu hal halkaana muu dhamaystirin halkaa uu ka sheegay waa maxay waa calaamadiisii sooma calaamaadkii calaamado fara badan buu lahaa saaxibulajrumiya uu sheegay isagu hal keliyuu ku gaabsaday halkiina muu dhamaystirin halkii wuxuu ka soo qaatay xuruuftii loo yaqaano xuruufulkhafda sooma xuruufulkhafdana kitaabkii waxaynu ku soo marnay mutamimada inay ahaayeen koob iyo labaatan xaraf koob iyo labaatanka xaraf keliya muxuu ka keenay afar afar keliyuu kaga gaabsaday waday saxiix afar keliyuu ka sheegay afartaasi waa maxay waa min iyo ilaa iyo xataa iyo calaa afartaa keliyuu kaga gaabsaday xitaa xuruufulkhafdi wax kale muu sheeginba wuxuu u keenay xuruufta xuruufulkhafdaha uu ugu gaabsaday ismi kasta way geli karaan de iyagu xuruufulkhafduhe ismi kasta ama ismu mucrab ha ahaado ama mebni ha ahaade waa ay geli karaan maadaama oo ay geli karaan iyaga ayaa u doortay oo u keenay waa mid labaada naadimku wuxuu ka door biday ismigii inuu tacriifiyo inuu calaamadiisii u sheego oo calaamad ahaan uu ku tacriifiyo walow haba ka koobnaado daabidka inuu sheegi lahaaye limaada tashiilan cala lmubtadi qofka mubtadigaa ayuu u fudaydinaya weli mubtadiniminu ku jirnaa soo ma aragti waa mid labaad haddee su-aal lagu weydiiyo oo lagu idhaahdo sheekha hal tusaalea ku filnaan laha zaydin oo keliyaa ku filnaan lahay waxaan oo dhan maxaa ku kelifay waxaa ku kelifay wuxuu inoo tilmaamayo ismigu inuu qayba leeyahay zaydun wa khaylun wa hanabun waa mucrab wadaa wa anta waladii waman wa kamna saxiix walala waa mebni waayo ismigu qaybo fara badan buu leeyahay mar wuxuu u qaybsamaa mucrab iyo mebni mar wuxuu u qaybsamaa mufrad iyo muhani iyo jamc mar wuxuu u qaybsamaa mudakar iyo mu'anaq mar wuxuu u qaybsamaa macrifi iyo nakiro soo ma intii buu kuugu ishaaraya intii ayuu kuugu ishaaraya wuxuu yidhi sheekhu fal ismu ismigii waa mubtade maa shay weeyi maadaa maxaynu ka dhignay khabar baynu ka dhignay lakin maxaynu ku ridnay nakiratun mawsuufaynu ka dhignay falismu ismigii ma ay agiladii kii weeyi maxaynu ka dhignay waa khabarun laakin wa ismi mawsuul falismu ismiga yadkhulu waxa gala hu ismiga min min ayaa gasha wa ilaa ayaa gasha madi maxaynu ka dhignay zaa'idaynu ka dhignay u fiirsada markaa culimay yadkhuluhu jumladaaso ma aragtaan yadkhuluhu so jumlada ma aragtaan jumlada ficiliyada faacilkeygii ayo waa min weeyi minba maanta faacil noqotay waana xarfu jer baad leedahay qaacidada hore u qaadateen ahayd kullu maa qusida lafduhu fahuwa smun shay kasta oo lafdigiisa loo qastaa ismi buu noqdaa iska ilaaliya qaacidada qaata kullu maa qusida lafduhu fahuwa smun shay kasta oo lafdigiisa loo qastaa waa ismi hadda macnihiisa uma jeedna maxaynu ujeednaa lafdigiisaynu ujeednaa maadaama sidaa aawadeed wuxuu noqday wuxuu iska noqday dee ismi oo faacil buu noqday haddaba jumlada yadkhuluhu haddaynu ka dhigno maada mawsuula haddaynu ka dhigno silay haddaynu maada naka dhigno mm, nakiro mawsuufo ana fii maxali rafcay sifo noqoni haddaynu maada zaa'ide ka dhignana khabarkiibayba noqoni de iyadaa khabarkii ah warmaslan laqmada eegta marka falismu ismigii maa shay weeyi maagaasoo yadkhulu u hu ay calayhi calayhi maxaanu soo qadaranaa waxaynu u soo qadaranaa calayhi dakali waa fici laazima mafcuuluma gudba sheekhow waa min baabi alxadfi walisaal wixii loo jiray ya waa la xadfay oo caamilkii hada ku daba dheganaabaa la gooyo calaya isaal baa la sameeyo ficilkii ka horreeya lala xidhiidiyey markaa dakhali ma gudubto waxaana ina tusin doona alkitaabu yashraxu bacduhu bacda kitaabka isaga ayaa isasharaxaya ficilka markuu ka warramayo wuxuu noohan doonaa walficlu maa yadkhulu qad wasinu calayhi milu baana bay noohan doona calayhi buu keeni doonaa markaa hu'dan waxaynuu qadarana calaa baynuu qadarana falismu ismigii maa shay weeyi maagaasoo yadkhulu u geli hu'ay calayhi maaga dushiisa min mini ay geli wa ilaa ilaa ay geli marka maxaynu ka dhignay maadaynu si ka dhigna mawsuufo ka dhignay sooma jumladii sifaynu ka dhignay falsmu ismigii ma ay ay ladii kii weeyi yadkhuluu gelayay hu ay calayhi maaga dushiisa min min wa ilaa iyo ilaa markaana maxaynu ka dhignay maadaynu mawsuulo ka dhignay falsmu ismigii yadkhulu waxa geli hu ay alayhi ismiga dushiisa min baa geli wa ilaa baa geli markaana jumladii maxaynu ka dhignay khabar baynu ka dhignay ow amase kaana ay ma shay weeyi maaga oo kaana ahaaday ay huwa maagu majruuran mid lagu jaray ahaaday bixataa xataa jaari majruurka xataa majruur baynu ku tacaluqinayna limaada waa ism mafcuul jaradii hulaasigahayd buu ka yimiday wa calaa iyo calaa mihaaluhu ay mihaalu lismi ismiga tusaalihiisu zaydun zayd weeyi wa khaylun farda weeyi wa hanamun ari weeyi de zayd min waad gelin kartaayo ilaa waad gelin kartaayo xataa waad gelin kartaa calaa waad gelin kartaa waa suu badan sooma maadaama oo ay geli karaan de waa ismi maa yadkhuluhu dina iska fahan waxay ku jiraan hadda ma aha waa waxa u suubada inay xuruuftani geli xuruuftan inay geli karta wixii aqbali kara weeyaan waana saa u fahanti wadaa weeyi daadana waa ismigii mawsuulba antana waa damiirkii aladiina waa maxay ah, daa waa ismu ishaaraan ujeeda antana waa damiirkii aladiina waa ismigii mawsuul mantu waxay noqon kartaa macaani fara badan bay ku timaadaaye mawsuulo ka dhigo kamtana isagaaba inoo keeni doona khabriye istifhaamiye noqotaa taad dhigatidba waa ismi wey markaa calaamadii ismiga intaasu ka tilmaamay sheekhu waxaad ku darsanaysaa noonan kutubtii hore ku sheegin kownuhu faacila calaamadaha ismiga maxaa kamid a inuu faacil noqdo faacilku waa ismi sheekh faacilku ma ficilba mise waa xaraf waa ismi idan mn maxayna tusinayaa ya inuu calaamadii yahay ismiga de waa calaamadii ismigaba wa kownuhu mubtadaan baa kamid a لأن المبtda laa ykun ilaa sma waxaa kamida inuu yahay mضاaf waayo iضاafadu waa min khasaaئis alأsmا wey waa iska basiir ka socda والفicl ma ydkl qad wasinu عlayhi mثl bana أw yabinu أw laxiqtu taau man yuxadiثu kaqwlihim fi laysa lastu anfusu أw kana أmra da اشhtiqaaqi naxو ql وmiثlhu dkl wاnbasid wshrb wkl wاlficlu ficilkii maa shay weeyi maagaasoo yadkulu u geli calayhi maaga dushiisa ad qadi ay geli wasiinu siini ay geli wadalika tusaale milu baana waa cadaaday iyo wixii lamid a weeyi aw yabiinu ama waa caddaanaya iyo wixii lamid a weeyi aw ama maa shay weeyi maagaasoo laxiqat ay haleeshay hu maaga taau man ay taau ladii kii taadii ay haleeshay yuxadiu sheekaynayay ay huwa manku wadalika tusaale kaainu wuxuu ahaaday ka qawlihim ay ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhahdeen fi laysa layse dhexdeeda ay yidhaahdeen lastu anigu maihi waa maqbuulu qawlkiiya anfusu mid wax tuftufa maihi aw amase maa shay weeyi maagaasoo kaana ahaaday amaran amar ahaaday amarkaasooda ishtiqaaqan soo dhambalasho u saaxiib ah wadalika tusaale naxwu qul qul iyo wixii lamid ah weeyi wamiluhu wamiluhu ay wamilu qul qul waxa lamid ah fii kownihi ahaantiisa uu yahay amran amar amarkaasooda ishtiqaaqi soo dhambalasho u saaxiib ah udkul baa lamid ah, gal wambasid farax washrab cab wakul cun halka sheekhu raxima llahu tacala wuxuu ka gudagelayaa ficilkii inuu inoo tilmaamo walficlu yatacalaqu bihi khamsatu mabaaxitha ficilkana waxaa ku tacaluqa shan mabxad alwalu fi macnaah wاthani fi ishtiqaaqi wاthalith fi aqsaamih wاraabic fi calaamaatih wاlkhamis fi xukmih shantii baa gudaba taagan ficilka xagga luqada maxaa lagu dhahdaa kitaabka idin qoraya eego nafsu lxadath aladii yuxdithuhu lfaacilu waa xadadka iyo dhacdada lafteeda faacilku uu keenay tusaale qaama baa tidhi qaama wuu kacay baa tidhi kicitaankaa laftiisa ayaa ayaa la odhanaya maxay xadadku waa kaa laftiisa nafsu lxadath aladii yuxdithuhu lfaacilu baa la dhahda oo ah qiyaam ama qucuud iyo wixii lamid a ah. istilaaxa miya kelimatun waa kelimad kelima haddaynu nidhi maxaa soo gudagalay ismi iyo ficil iyo xaraf dallat calaa xarafkii baa ku baxay wاqtaranat baxad اaزminati alaaati saddexdii zaman mid lamidana wuu la xidhiiday maxaa halkaana kuwa baxay ismigii baa ku baxay markaa ficilka tacriifkiisana waa inaad haysida waa sida waa kalimatun dalat calaa macnan fi nafsiha wاqtaranat baxad اaزminati alaaثa wadca taayari waxoogaa yar adayg baa ku jire mar kalaanu dhigan doonaa iyada insha allah halkaa mid baan kaga baxnay maxaa ku xigay ishtiqaaqiisa soo ma ishtiqaaqiisa min almasderi baa laga keenay cinda albasriyiin basriyiinta agtooda waxaa laga keenay masterka sheekhaabay noo keeni doona wuxuu noo ohan doonaa wlmasdaru laslu wa ayu aslin wa minhu ya saax ishtiqaaqu lficli saasuu noo ohan doonaa insha alla waan gaari doonaa marka cinda albasriyiin waxaa laga keenay maxay ishtiqaaqiisu waa min almasderi ama cinda alkuufiyin miya falficlu aslun lilmasderi walmasderu mushtaqun minhu ficilkaaba asla bay leyihin iyagu kuufiyiintu ficilka laftiisa asal a oo masderka u asla bay leeyihin cinda albasriyiinna masderka ayaa asal a ishtiqaaqiisina waa ka maxay noogu xiga aqsaamta soo maa aqsaamtiisa waad ka wada dheregsantihin de waa labaatan m waa saddex sheekh waa maadi iyo mudaaric iyo amar intaasu minan maadiga tacriifkiisa maxaynu ku soo qaadanay maa dalla calaa xadatin madaa wanqada waa waxayna tusiye xadad tegay oo go-ay mudaaricana maxaynu ma jirnay maa yaxtamilu alxaala walistiqbaala amarkana maxaynu odhan jirnay dalla calaa alabi xadatin mustaqbalin soo intaa mayn wax aday kuma jirto maxaa ku xigay calaamadiisa calaamadiisa ku calaamadiisa sheekuna wuu sheegi doonaa isaga iska kooban yahayba imaamu suyudi isagu waaba koobaaba kitaabkiisa hamculhawaamica wuu ku koobaayo wuxuu idhahdaaba waaba afar iyo toban keliya afar toban calaamadoodba weeyaan afar iyo toban calaamadood weyan afar iyo tobanka intuu halkay nooga tilmaamay baynu xifdiy inta kalena dee waa waa faa'iday naga maqane kutubaha kale inu doonan doonaa insha allah waaya maxay noo hadhay xukunkiisii soo maa ficilka xukunkiisa ka warrama waa albina isagu de horey noo qaadana waa albina wma jaءa minhu mucraba fahuwa calى khilaafi اlasl yus'alu can sababihi waxa yimaado isagoo mucraba oo ficil ah maxaa la isweydiinayaa sababto uu noqday mucrab baa la isweydiinaya waa ficilka mudaaric taana hore inuu qaadanay ka socda maxay noo laaban marka laqmadun bay noo hadhay de wuxuu yidhi sheekhu walficlu ficilkii ma intii un bay noogu banaande maada inaad mawsuulo ka dhigtid inaad nakiro mawsuufaha ka dhigtid inaad zaa'ida ka dhigtid intii way ku banaan tahay u fiirso haddaad mawsuufo ka dhigtid jumladunbaa fii maxali rafca noqonaysa sifo haddaad mawsuula maada ka dhigtidna waxaad ka dhigaysaa un jumladunbaa sila laa laha min alicraaba haddaad maada zaa'ida ka dhigtidna jumlada lafteedunbaa khabar noqonaysa mayna basiidayn falficlu ficilkii ma ay agiladii ka weeyi yadkhulu u geli calayhi maaga dushiisa qadqadi ay geli qad ba maantana faacila kulu maa qusida lafduhu fa huwa smu waan imika un wasiinu siini ay geli wadalika tusaale milu bana waa cadaaday iyo wixii lamid ah. bana bimacnaa dahra waa muuqdo waa cadaaday weyi aw yabinu ama waa caddaanaya iyo wixii lamid a ah weeyi haddaba culima u fiirsada qadu maadiga way gashaa maadiga waxay ka faa'idaysaa saddex macne saddexda macne maadiga ay ka faa'idaysaa maxay aan jireen ya taxqiiq way ka faa'idaysaa sida qad aflaxa almu'minuun waa liifaadati taxqiiqi waxa kaloo ay ah, waxaa kaloo ka faaidaysaa tawaquc qad qadima alxabiibu ninkii maxbuubka aha la jeclaa waa soo galay tawaqucana waxaa la idhaahdaa waa intidaaru lwuquuci fi lmustaqbal dhicitaanka in la sugo waktiga mustaqbalka waxaa kaloo ka faa'idayn jirtay taqriib sooma qad qaamati salaa ee qad qaruba qiyaamuha oo kale saddexdaa waxay ka faa'idaysaa maadigay ka faa'idaysaa mudaaricana saddexdaasay ka faa'idaysaa maxay ahan saddexdaasi saddexdaas saddexdoodii tawaquc way ka faa'idaysaa sida qad yaqdumu lxabiibu oo kale tawaquca way ka faa'idaynaysaa oo intidaaru lwuquuci fi lmustaqbala waxaa kale ka faa'idaysaa taqliil yari waxaa kale ka faa'idaysaa takhiir farabadni lixdaa macnay faa'idaysaa mid ay gasho waxa weeyaan qadu afcaal rabbi marka ay gasho waxaa la odhanaya waa taxqiiq baa la odhanaya takhiirna ma odhan kartid taqliilna ma odhan kartid qad yaclamu allahu lmucawiqiina oo kale iminka qad yaclamu allahu allah dhab ahaan waa ogyahay weeye haddaad tirahdi kawaran qad yaclamu allahu ilaahay in badan waa ogyahay mafhuumulmukhaalafu muxuu noqonayaa in yar ma oga buu noqonaya marka waa khalad sheekh iska ilaali afcaasha ilahay haddee gasho maxaa la odhanaya waa taxqiiq baa la odhanaya marka qadda caynkaasi waa qadda xarfiyada la yidhaahdo iska ilaaliya waa qadda xarfiyada la yidhahdo maxay naga baxay qadda ismiyadaa inaga baxday qadda ismiyada bimacnaa xasbu baa la idhaahdaayo iyadu meelo kale inoogu iman doontaa insha allah ee waa qadii tani maxay xarfiyad ahayd weeyi yayna gashaa oo wadaaga yaa wadale maadi iyo mudaaric baa wadale ka waran amarka amarka iyada maba gashaba total misle fanaynta ka soco wasiinu siin weey siintu yay gaar ku tahay ya ficilka mudaaric bay gaar ku tahay maxayna faa'idaysaa istiqbaal bay ka faa'idaysaa mudaaric waxaan idin waa maa yaxtamilu alxaala walistiqbaal soo maa hadday siini gasho maxay u khalisaysaa istiqbaal bay ka dhigaysaa istiqbaal bay ka dhigaysaa sawfana ken sawfina yay gaar ku tahay ficilka mudaaric bay gaar ku tahay iyadna waxay faa'idaysaa un bay faa'idaysaa hase yeeshee waxa ku fara badan sawfa qaacidaynu qaadan jirnay maxay ahayd kasrat lxuruuf tadullu calaa ziyaadati lmacnaa bay dhahdaa xuruufta farabadnaheegu wuxuu ina tusinayaa inay hee ka macno badan tahay ta hore siin iyo sawfa mid kaa xaraf badan de sawfa sawmaa sawf maadaamay ka xuruuf badan tahay oo mabaanideedii ay ka fara badan tahay iyada xaggii macnahana dheer bay dhahdaan oo iyada ayaa istiqbaalka kusii fara badan xagga tanfiiska ka soco baana iyo yabiinu dee geli un qadi qad mayna basidayn wax kuma jiro ka soco aw laxiqatu taau man yuxadiu muxuu ka wadaa ama waxa gashay taada loo yaqaano taau man yuxadiu man yuxadiu dee fahda fahma man yatakalam waa ruuxii hadlayay wey waa ta'dii loo yaqaanay taaulfaacil soo ma garanaysaan taaulfaacil imise lixde lix mee mise darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna sheekhu wuxuu sheegay hal keliyuu ka sheegay darabtu oo keliyuu ka sheegay ya waa min tacbiir اljuز'i wa iraadat اlkuli weeyaan iska ilaali hal buu ka sheegay shantii kalena way ka hoos jiraan juz buu inoo cabiray kullina wuu uga jeedaa sheekhu marka haddul taagnaanun maxay dee taa mutakalim haddul taagnaanina mukhaaabkiina waa lamid iska ilaalisha misle fanaynta marka taa man yuxadiu taaulfaacil buu ujeedaa weliba taaulfaacil in lagu qaydaa ma ficno naayo faacil bay noqon kartaa oo kaana ismu noqon kartaa ta almutaxarika in la idhahdaa fiicanba ta almutaxarika in la idhahdaa fiican markaa tadaasina waxay gaar ku tahay ficilka maadi bay gaar ku tahay iska ilaaliya taalfacliyay gaar ku tahay dee ficilka maadi bay gaar ku tahay iyadu ficilka maadi bay gaar ku tahay waa mid labaade layse iyo casaana kitaabkii hore mutamimada waxaynu kusoo marnay in loo deliishado inay iyadu geli karto lastu calaykum biwakiil fahal casaytum in tawallaytum mayna gelin markaa culimada qaar kood baa la laysi waa xaraf nefyi oo maabay lamid tahay casana eh, lacalo xarfu tarjiya lamidtaa bay leeyihin markaa kitaabka hore aynu kusoo faahfaahino xaggaasaad ugu laaban doontaan insha allah ka qawlin fi laysa lastu anfuhu waatan eeg lastu anfuhu lastu anigu ma ihi anfuhu mid guntimaa wax ku tuftufa si aan wax u sixro buu leeyahy sida aanu ma ihi lastu waa layso oo ta la geliye un laystu bay noqon lahayd o Eh, dee ida ijtamaca xarfaani saakinaani axaduhumaa muctalun walaakharu saxiixun wajaba xadfu xarficilla qaacida sarfiyadaynu iman doontaa ku dureertay kadibna yadi baa la iska xadfi kolkaas lastu iska noqotay waan gaari doonaa insha allah lastu ma ihi markaa taadu waa ismigeedii aye anfusu anfisu anfusu labada waad odhan kartaa waa min baabi wajhay catala sarfigaan ku gaari doonaa insha allah anfus iyo anfisu waa loogu dhawaaqi karaa markaa khabarkii bay jumladaasina noqon doontaa waana maqulu qawlkii ka qawlin bayna maqulu qawlu tahay marka halkaa biidkan maxaynu ku qaadanay ficilka maadina waxa gaar u ah ta'da loo yaqaano taaulfaacil iyo ta'da loo yaqaano taau taaniif ma isla fahni ka soco aw kaana amran dashtiqaaqi naxwi qul muxuu halkana ka wada waa amarkii kana amarka calaamadiisu waa laba laba iska saaran tahay labada iska saaran tahay waa maxay dalaalatuhu calaa alab waa inuu dalab ina tusiyo laba wa qabuluhu ya almuanaa almuhaataba ya almuanaa almukhaatabana waa inuu aqbalo labadaas iska saareen labadaas sababta iskaga saarayaan maad garanaysin waxaa jira waxyaalaha qaarkood oo dalab tusiya laakiin aan aqbalayn calaamadii waa ismu ficil sah iyo mah waran dee dalab bay tusinaya sahwa bimacnaa isku aamus bay lamid laakiin sahii gabadha maad ohan karta maya maadaama ayna calaamadii aqbalayn dalabna ay tusisay amar maaha calaamadiisu markaa isaga way culus jira waxyaalo aqbalaya calaamadii laakiin dalab aan tusinin markaana muxuu noqdaa tafcalina ka waran waa ficil mudaaricde yadi mayna la xidhiirsan ya manata almuhaadaba dalab miyna tusiye maya sida aawadeed calaamadiisu waa murakabatun min shayayn dalaalatu cala alab wa qabuluhu ya almuanata almuhaadaba laakiin u fiirso sheekhu wuxuuna yidhi ow kaana amran dashtiqaaqin bu ku u fiirso waa amar dalab ku tusiyey weliba waxa uu ku tusiyey in la dalbayo masterkii ficilka laga soo qaatay eeg masterkii ficilka laga soo qaatay ila cinda albasriyiin waxaa asla baynu nidhi masterka soo maa ficilku wuxuu ina tusinayaa masterkii isaga laga soo qaatay masterkii laga soo qaatay oo tusaale qul waa ficil amar waayo wuxuu ina tusinayaa dalabulqowl in qawl lagaa dalbayo qawlna isaga laga soo qaatay qawl waa meeshii laga soo qaatay qushan sawma shaygii laga soo qaatay oo master u ina tusinaya udkhul ka waran udkhultani waa dalabu dukhuli min almukhaaab qofka mukhaaabka ayaa laga rabaa dukhul iyo gelitaan mnudul maxayna tusisay wixii laga soo qaatay oo master ayayna tusinaysaa de oo gelitaankiia imbasid imbisaadku waa mabsuud waa ta yidhahdaan carabtu de mabsuud waa qofka faraxsan weeyaan imbasid waa iska farax wey ah, waxaa la yidhahda waa inshiraaxu lqalbi bimaa yasuruhu waa qalbigu inuu ku farxo waxa farxti gelinaya imbasid iminka waa maxay maxayna tusinaysaa waa dalabulimbisaad ya waa ruuxii mukhaadabkaa ah in laga dalbayo farxitaan haye ishrab cabaa tiri ishrabtani maxayna tusinaysaa shurbigii laftiisii bayna tusinaysaa in laga dalbay qofka mukhaaabka kul waa maxay waa amar maxaynayna tusinaysaa in mukhaadabkii laga dalbay atli oo ah meeshii isaga laftiisa laga soo qaatay de maslafani waa basid sidaa waad odhan kartaa waxaa kalood odhan kartaa maahe dalaalatu cala alab ee qabuluhu ya almuanasa almukhaaab ya almukhaaab waa inuu aqbalayo wa kownuhu mushtaqan waa inuu mushtaqna yahay eeg mushtaqna waa inuu yahay isagu mid meel laga soo qaatay waa inuu yahay marka waxyaalaha kusoo arooriya dhowr dhinac hadii aynu eegno waa inuu mushtaq yahay haddii aynu nidhahno waxaa jira waxyaalaha qaarkood oo dalab tusinaya haddana aan ahayn he mushtaq tacaala iyo haati ka oran sida saxiixa waa maxay waa amar de sida saxiixa soo ma meel laga soo qaataa jirta may ma jirto waxaa jirta waxyaalaha qaarkood oo meel laga soo qaatay laakiin aan aqbalayn calaamadii wa sida nazaali iyo daraaki oo kale marka kaana waad ku fasiri kartaa lakin waxa ku fiican inay tirahdid ow kaana amran dashtiqaaqinta waxaa loo jeedaa waa waxaa la dalbayaa masterkii ficilka laga soo qaatay inuu kutusiyo ah, masterkii ficilka laga soo qaatay inuu kutusiyo wuxuu yidhi sheekhu walficlu ficilkii maa ay agiladii ka weeyi yadkhulu uu geli calayhi maaga qadqadi ay geli wasiinu siini ay geli wadalika tusaale milu bana waa cadaaday weeyi aw yabiinu ama waa cadaanaya iyo wixii lamid ah weeyi aw amase maa shay weeyi maagaasoo laxiqat ay haleeshay hu maaga taau man ay taau ladii kii taadii ay haleeshay yuxadiu sheekayn ee warrami ay huwa manku waa manta mawsuulo ka dhigno aw amase maa shay weeyi maagaasoo laxiqat ay haleeshay hu maaga taau man shaksi tadii haddaynu nakiro mawsuufa ka dhigno mankaasoo yuxadiu warrami ay huwa manku wadalika tusaale ka qawlihim ay kaainun ka qawlihim ka qawlihim jaari majuurkaas waajibulxadaf ku taxalluqaya waayo waa khabarte ka qawlin waa odhaahdooda ay yidhaahdeen fi layse layse dhexdeeda ay yidhaahdeen lastu anigu ma ihi mid wax ku tuftufa ma ihi aw amase ma shay weeyi maaga oo kaana ahaaday huwa maagu amaran amar ahaaday amarkaasoo da ishtiqaaqin soo dhambalasho u saaxiiba soo qaadasho wadalika tusaale naxwu quldhe iyo wixii lamid ah weeyi maxayna tusinaysaa in laga dalbayo qofka mukhaatabka qawlkii qushan laga soo qaatay wa miluhu waa mubtade udkhulna waa maay biqasdi laftiaa khabar ku tahay wa miluhu ay wa milu qul qul waxa lamid ah fii kawnihi he fii kawnihi ahaantiisa amrin da shtiqaaqin uu yahay kula mida ah, udkhul gal wambasid farax washrab cab wakul cun alkaan waxaa naga dhamaaday ficilkii labadan bayd baanu haray walxarfu maa laysat lahu calaama faqis calaa qawli takun callaama miaaluhu xataa walaa wahuma wahal wabal walow walam walama xarafkana yatacalaqu bihi hamsatu mabaaxia shan mabxad baa isna ku tacaluqaya shan iyo toban caawa qaadane aye alawalu fi macnaa wthani fi ishtiqaaqi wthali fi aqsaami wraabic fi calaamaati wlkhamis fi xukmi xarafka xagga luqada maxaa lagu dhahdaa aaraf araf bifatxi ra aaraf darfiga hadii tireed ishay kaa noqonaysa ashaarad biarfi lcayni somaadare waa nin kutubti hore ku qaadan marka daraf baa la daraf xagga luqada waa ah daraf baa la dhaba istilaaxana kelimatun dallad calaa macnan fii hayriha iyadu weyan iska ilaali kelimatun dallad kutubta noo qoraysa kitaabku kelimatun dallad calaa macnan fii hayriha waa kelmad macna ku tusisay macnaha nafteeda kaama tusin kartee shay kale la dhex gelinaya ama ismi bay raaci ama ficil bay raaci keliyadeed kuma tusin karto naxwaada xayaro koowaad wuxuu dhaha walxarfu maa laa yadharu macnaahu kaamilan ilaa maca hayri isagu intaas ku tacriifiyaaba marka waa iska basiid istilaaxiisu maxaa inoogu xigay ishtiqaaqiisa miya min ataxarufi baa laga keenay wahuwa taaruu ah, taxaruf waa dhinacays iyo cidhifays ishtiqaaqiisana min ataxarufi baa laga keenay wahuwa taarufu waa lwuquucihi arafan fi lkalaam haye maxaa ku xigay ya aqsaamtiisa ku xigtay soo ma aqsaamtiisu waa saddex mukhtasun bilasmaa mukhtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma ah, mukhtasun bilismi waa maxay xurufu jerki iyo kuwa weeyaan mukhtasim bilafcaalna waa sida dee nawaasibtii iyo jawaasimtii soo ma mushtarakun baynahumana maa sida hal iyo bal haye maxay noo yimiday calaamadihiisi soo ma fa calaamatuhu cadam lcalaama calaamadiisu waa cadamiya sheekh calaamad la baa u calaamaa haddee su-aal ka waran xarafkii waa mawjuudo wuu joogaa calaamadiisina waa cadamiyaad leedahay shay maqanin shay jooga calaamo uma noqdo maxaad kaga jawaabi lahaydeen in badanna waan ka jawaabnay ya lagaba boqo lagu dhawaaqae صaxiix cadamkaa laba loo qaybiya cadamun muطlaqun wa cadamun muqayadun cadam waa cadam wax lagu dabro cadamna waa cadam mutlaq oo la sii daayo marka cadamkan loo jeedaa ee u noqonaya calaamada xarafka waa cadam muqayad ah waxaa laga qaydaya calaamadii xarafka iyo alaamad calaamadii ficilka iyo calaamadii ismiga labadaa markaad u bandhigtid haddii uu aqbali waayo waa xaraf marka mina muqayad ahayn mutlaq ma hadde marka cadamku haddii mutlaq yahay shay mawjuuda wuu u noqon karaa bay leyihin culimadu maxay noo hadhay xukunkiisii ka warrama isaga ya albina maynu odhanayna wama jacala khilaaf asli isaga may maxaa u daliila wakulu xarfin mustaxiqun lilbina wاlaslu fi lmabniyi an yusakana bu yidhi maxamed nubali shantiisii mabxasna waa intaa laqmadun eega haddaba marka walxarfu xarafkii maa ay agiladii ka weeyi laysat ayna u ahaan laysat ayna u ahaanin calaamatun calaamo lahu ey kaainan lahu mid xarafka u kaainan mid u lahu maaga faqis qiyaasa buu qof yow saa'ilkii calaa qawlii hadalka aan kuli ka qiyaas qaado takun waxaad ahaani callaamata sii cilmi badana ayaad ahaane mithaaluhu ay mithaalulxarfi xarafka tusaalihiisu xataa xataa weeyi walaalaa weeyi waumma weeyi alifku alidlaaqi umma alifku alifidlaaq ma la dhahdo wahal weeyi wabal weeyi walow weeyi walam weeyi walamaa weeyi waxaan ugu laabana male sheekh ma waxaan u laabanaa le waxaan eega ugu laabanaa ma jirto walxarfu waa mubtade maaguna waa maxay waa mawsuulo khabara ama mawsuufo khabara ama zaa'idaba ka dhigde sidii kolkii anuu soo laqmayna laysat lahu calaama laysat taad waa taawtaaniif saxiix wala la waa calaamadii ficilka maadi hadda aynuu soo sheegaynay lahu waa khabarkii laysaaleedo soo taqadumay calaamatuna waa ismigeegii oo ta'ahuray wey intaas mayna basidayn faqis ficilku waa ficil amar calaa qawlihi jaariya majruurka ku tacaluqi oo ku qadar calaa ra'yi ljumhuur calaa ra'yi ibni maalikina qawli waa majruur calaamat jir kasratun daairatu cala akhiri waqadaruu halaatat alaqsaami fi lmiimi qabla alyaai min ghulaami camalidigaynu halkaa ku badsinay la tahay maxamed maari muxuu odhan jiray dalab almafquudi wa tarku lmawjuudi leysat min baab alxikma soo saa mu ohan jiray halkaasaan kusoo sheegnay takun calaama habacaa way noo taagantaado inta idinka ka jawaabaya takun maxaynu ku jasminay mutamimdaan kusoo marnay markaynu jawaasimta soo ya waa jawaab alb baa lagu jasmiyey cala qawl marjuux qawlkaasi waa laga raajixsan yahy wlmuctamadu qawlka muctamadka ee raajixa maxaynu nidhi xarfu shardi meesha ka maqan iyo ficlu shardigii adaatu shardigii iyo ficlu shardigii baa isla go-an macnuhuna wuxuu noqonayaa faqis qiyaasa calaa qawlii hadalkayga ka qiyaas qaado intaqis haddii aad qiyaas qaadatid takun waxaad ahaane adiyahow calaama tada ku jirtaa tawtanis ma iska ilaaliya qofku hadduu cilmi laya caalim baa la dhahdaa hadduu aad u cilmi badan yahna siiqatmubaalaqa nu qaadan waxaynu ku qaadanay mutamimada callaam buu noqonaya waa cilmi badane mubaalaqa bacda mubaalaqa ta'daa faa'idaynaysa waa sii cilmi badanay noqonaysaa marka masle faana intaana waa sii cilmi badane wey haddaba u fiirsada intaanaan kala saarana tusaalayaashan baa noo dhiman imika xataa waa jaaro iyay gaar ku tahay marka aqsaamta inaynu ka soo saarna loo bahanya iyay gaar ku tahay ismigeeda gaar ku tahay walaa laadani waa naafiya naafiye ka dhig humana xarfu cadaf ka dhig halna istifhaam ka dhig balna xarfu cadaf ka dhig haye laadu hadday naafiye taa ismina way gashaa ficilna way gashaa soo ma afartaasina waa mushtarag yaa leh ficil iyo ismi way ka dhexaysaa lowdu waa lowdii shardiyada ahayd lamtu waa lamtii jaazimada ahayd lamaadu waa lamaadii jaasimada ahayd yay gaar ku yihiin ficilkii gaarku yimid afcaashii gaarku yimid basidiskayn laqmadun u fiirso walxarfu xarafkii maa shay weeyi maagaasoo laysat ayna u ahaanin calaamatun calaamo lahu ay kaa'inan mid u sugan lahu maaga faqis qiyaaso saa'il yahow calaa qawli hadalkayga ka qiyaas qaada buu ku leeyahy sida aan ku idhiyo meesha aan maray raac intaqis haddii aad qowlkayga ka qiyaas qaadatid takun waxaad ahaan adigu callaamatan si cilmi badan ayaad ahaan miaal ay miaalxarfi xarafka tusaalihiisu xataa xataa weeyi walaa weeyi wauma ay wauma weeyi waa arifridlaaqe wahal weeyi wabal weeyi walow weeyi walam weeyi walamaa weeyi subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuub ilayk